بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin الsheekh cabdiraxmaan الnaasir الsacdi raximah اllah waxaan kusoo jirnay gaar ahaan kitaab الzakaa ayaan kusoo jirnay waxaa inoo dambeeyey baabu zakaat اlfiطri ayuu ka warramayey mualifku raximah ullah wuxuu inoo sheegay sakaatulfitriga yani cidda laga doonayo in markaasi ay bixiso iyo meelaha lagu bixinayo yani cidda ay ku waajibayso cidda ay tahay iyo waxa la bixinayo yani qadarkiis waxa uu noqonayo ayuu markaa ka soo warramay mualifku xikmadda loo waajibiyey sakaatulfitriga ayadana sheekhu markaasi uu inoo sheegay iyo wakhtiga markaasi ay waajibayso eh, xadiidkii inoogu dambeeyey lafdiga ugu dambeeye waman addaaha bacda asalaa fahiya sadaqatu min asadaqaat yani culimmadu waxay isku khilaafsan yihiin eh, qofkii haddii wakhtigii loogu talagalay hadduu kadiyaan kadib mariyo oo markaasi waxay ahayd qabla asalaa in la bixiyo waxay leeyihin markaasi yani waxay yani waa ku dembaabayaa oo qofkii markaasi wuxuu ku noqonayaa qof aaim ah oo dembi ku dhacay culammada qaar ka midna waxay leeyihiin yani fadiiladii iyo waktigii ficnaa ayuu markaa kadib dhacay fadiiladii ayuu kadib dhacay markaasi oo afdalku wuxuu ahaa qabla asalaa bacda asalaa hadduu bixiyana waa ka gudaysaa laakiin fadligii badnaa ayuu markaa waayaya saasay leeyihiin fahiy sadaqatu min asadaqaat wa qaala sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh sabcatun toddoba yani shaksi yudiluhum allahu ilaah baa haraynaya fii dilihi harkiisa yowma laa dilla maalin uusan jirin har ilaa diluhu harkiisa mooyaane ka koowaad waxa weye imaamun caadilun imaam yani caadil ah oo cadaalad samaynaya ka labaad wa shaabun nasha'a fii طaacati illaah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaray طaacada ilaahay wa rajulu qalbuhu mucallaqu fi lmasaajid saddexaad wuxuu noqonayaa qof qalbigiisu uu ku xiran yahay masaajidda wa rajulaani taxaabaa fi llaahi laba ninoo isu jeclaaday ilaahay dartiis ijtamaca calayhi yani jacaylka isku jeclaan alla dartiisa ay isugu yimaadeen oo ku kulmeen tafaraqa calayhi xubbigaas alla darti ay isku jecel yihiin bayna u kala tageen warajulun waa ka kale waa nin weeye ninkaasoo dacatu imra'atun ay u yeertay yani gabar daatu mansabin mansab u saaxiib iyo wajamaalin sharaf u saaxiiba wajamaalin qurux oo fa qaala yidhi innii akhaafu allaha baan ka cabsanaya warajulun iyo tasadaqa bisadaqatin yani markaasi sadaqaystay oo baxsaday sadaqo oo fa akhfaaha qariyey xataa laa taclama ilaa aysan ka ogaan shimaaluhu gacantiisa bidix maa tunfiqu waxa ay bixinayso yamiinuhu gacantiisa midig warajulu nin weeye ninkaasoo tasadaqa ee dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan xaalu yahay isagoo markaasi meel cidla ah jooga oo fafaadad caynaahu labadiisa yani dhood ay ilmeeyeen muttafaqun calayh xadiidkan yani munaasabada sheekhu u arooriyey fii hada almowdic waxaa weeyaan waa rajulu tasadaqa bisadaqatin weeye maadaama uu ka warramayay zakaatulfitrigii xadiidkuna uu tilmaamayo dhowr khisbadood iyo dhowr arrimood marka munaasabada u soo arooriyey waxa weeyaan oo markaa ku sugan xadiidkani waa rajulu tasadaqa bisadaqatin waana alxath cala asadaqa yacni maadaama uu ka soo warramay sakaatulfitrigii sadaqadii tatawuc ahaydna yacni markaa ayada lafteeda in la bixiyo haddii la bixiyo ajar in laga helayo marka waxaa ku sugan oo laga qaadanaya in laisku boorinayo sadaqada markaa tatawuca ah culamada qaar ka midna ah waxay leeyihin labadu waa soo gudagelayaan yani tii waajibka ahayd iyo tii markaasi yani sunnaha ahayd labaduba oo soo gudagelaysa marka munaasabada xadiidku halkaas weeyaan masaaishan kale oo markaa xadiidku uu tilmaamay markaa munaasaba lama leh laakiin xadiidka hore saas usoo qaatay maadaama halka ay munaasaba kaga sugan tahay wuxuu inoo sheegay marka xadiidku yani sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh yani toddobo yani ilaahay inuu haraynayo harkiisa maalin har uusan jirin riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray fii dilli carshihi carshigiisa harka carshigiisu alla harinaya fii dilli carshihi marka riwaayadaas way tii tawdiixisay culamada qaarna rasaa'il mustaqilaba ka qoreenba dilligaa loo jeeda inuu dillulcarshi uu yahay oo sheekha mucaasirkaayo la yidhahdo rabiic ibnu haadi almadkhali risaalo mustaqilu ka qoray uu u bixiyey alqowl اlwaadix almubiin fi lmuraad bidil اllahi aladii wacada bihi اlmuminiin risaal mustaqil wuxuu ka qoray yani masaladaas dilliga loo jeedo inuu yahay dil ayib sida riwaayada kaleba markaasi ay sii fasirayso eh, marka wuxuu inoo tilmaamay waxyaalaha lagu helayo eh, ilaahay harkiisa maalinta qiyaamo saddex marka toddobo yani ayuu inoo sheegay dadka ka mid ah inay helayaan toddobadaasi yani waxaa ugu horeeya imaamun caadil imaam caadil ah imaamun caadil culimmadu waxay leeyihiin toddobadan yani ragga iyo dumarkuba markaasi way soo gudagelayaan marka laga reebo imaamun caadil iyo rajulu qalbuhu mucallaqu bilmasaajid labadaas marka laga reebo inta kale gabadhiina waa soo gudagelaysaa taa lafteeda imaamun caadil yani haddii lagu fasiro way alimaamatu lcudmaa imaamadii weyn gabadhu ma qaban karto laakiin haddii lagu fasiro yani markaasi cid kastoo markaa cadaalad samaysa inay fadligaa helayso gabadha lafteeda waxaa laga yaabaa caruurteeda hadday cadaalad u samayso yani culimadu waxay leeyihiin fadligaas way helaysaayo caruurta ay dhashay haddii markii ay wax siinayso iyo markii wax u qaybinayso iyo haday cadaaladii ay la timaado ajarkiina waa helaysaa marka haddii aan sidaa haddii lagu fasiro gabadhiiyo ninkii labadoo marka waxay noqonayaan kuwo wadaagayay noqonayaan ayb ashyaada kalena markaas waa iska waadix inay markaa gabadh lafteeda soo gudagelayso maxaa yeeley shareecadu waa caam oo yani ragga iyo dumarka labadu waa loo soo dejiyey nabiguna wuxuu yidhi sal la alay wasalam annisaau rijaal yani waxa weeyaan yani dumarku waa shaqaa'iq rijaal wixii xugum oo ragga loo sheego dumarkuna waa ku jiraan dumarkuna waa ku jiraan lafdiga abcatun waxay yidhahdeen culimmadu laga qaadan mayo yani markaasi ashyaada lagu helayo dilulcarshi toddobadaa inay ku kooban yihiin laga qaadan mayo waayo culimadu waxay yidhahdaan cadadka mafhuum ma leh yani madhab sida ay usuuliyiintu tilmaamaan lagama qaato yani laga fahmi mayo toddobadaa unbaa ku koobane ashyaa kaloo lagu heli karo dilulcarshi carshi araxmaan inaysan jirin laga qaadan mayo usuuliyiintu masaladaas way ka hadlaan oo waxay dhahaan acdaadu mafhuum ma leh ayb lidaalika culimmadu waxay yani tilmaameen ashyaa fara badan oo lagu helayo dilu carshi araxmaan ayay tilmaameen qaarkood rasaa'il bayba ka qoreenba yani asakhaawi sheikha la yidhaahdo yani wuxuu isku dayay inuu tiriyo yani waxyaalaha lagu helayo dillu carshi raxmaan wuxuu gaarsiiyey sagaal iyo siddeetan buu gaarsiiyey sagaal iyo siddeetan ayuuyani waa sagaashan hal dhiman ayuu gaarsiiyey kadalika siyuui jalaaludiin asiyuui yani isaga laftiisu wuu tiriyey tacdaad buu sameeyey toddobaatan buu gaarsiiyey sabciin ayuu gaarsiiyey oo wuxuu ka qoray isaga laftiisu laba risaaluu ka qoray yani laba risaalo ayuu ka qoray marka hore mid buu qoray yani yani uu ku balballaariyey oo u bixiyey tamhiid اlfarsh fi اlkhisaal اlmuujibati lidili اlcarshi taasuu marka hore qoray marka dambena wuu sii khulaaseeyey wuxuu ku khulaaseeyey miduu u bixiyey busuuq اlhilaal fi اlkhisaal اlmuujibati lidilaal waa laba risaalo labadu maطbuuca weeye laba risaalo oo labaduba mabuuca ah, oo markaa uu ku tirinayo ashyaada lagu helo inuu qofku harka carshuraxmaan inuu harsado uu ka helayo ayuu markaa tirinaya toddobaatan buu gaarsiiyey marka kuma koobna toddobadan kadalika xaafid ibnu xajar raximah yani ilaa siddeed iyo labaatan buu isku dayay inuu tiriyo yani fatxulbaariga toddobada meesha inoogu qoran yani qaarkood waxay isku dayeen hal nami hal beyt inay ku nadmiyaan hal bayd inay ku nadmiyaan ayay markaa isku dayeen sheekha la yidhaha abu shama cabdiraxmaan ibnu ismaaciil yani hal bayd ayuu isku dayey inuu ku keeno toddobadan xadiidku markaa inoo sheegay oo wuxuu yidhi yani laba bayd bayd uu yani ka horeeya iyo bayd uu ku nadminayo oo wuxuu yidhi waqaala nabiyu lmustafaa ina sabcatan wuxuu yidhi waqaala nabiyu lmustafaa ina sabcatan waqaala nabiyu lmustafa ina sabcatan yudiluhum allahu alkariimu bidilihi waqaala الnabiyu اlmuصطafى ina sabcaة yudiluhum اllahu اlkariimu bidilihi yudiluhum اllahu اlkariimu bidilihi waqaala الnabiyu اlmuصطafى ina sabcaة yudiluhum اllahu اlkariimu bidilihi muxib naashiun mutasadiqun muxibun cafiifun naashiun mutasadiqun muxibun cafiifun naashiun mutasadiqun cafiifun muxibun cafiifun naashiun mutasadiqun wabaakin musallin walimaamu bicadlihi muxibu cafiifu naashiu mutasadiqu wabakin musallin wlimaamu bicadlihi toddobadiiba beydkaa dambe ayuu isugu keenay muxibun wuxuu tilmaamayaa rajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqaa ijtamaca calayhi watafaraqa calayh ayuu tilmaamayaa cafiifun wuxuu tilmaamayaa rajulun dacathu eh, imra'atu daatu mansabin wajamaal faqaala inii akhaafu allaha rab alcaalamiin naashi'unna wuxuu tilmaamayaa yani shaabun nasha'a fii aacati illaah ayuu tilmaamayaa mutasadiqna wuxuu tilmaamayaa warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ayuu tilmaamayaa wabaakin wuxuu tilmaamayaa warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah ayuu ku tilmaamaya baakin ayib musallin wuxuu tilmaamayaa rajulu qalbuhu mucallaqu bimasaajid fi lmasaajid ayuu tilmaamaya walimaamu bicadlihi wuxuu tilmaamayaa imaamun caadil imaamun caadil ayuu tilmaamaya marka toddobadiiba halkaa bayd buu ku jamciyey qaar isku dayay inay ashyaada faraha badanoo la sheego inay nadmiyaanna way jiraan oo ibnu callaan sheekh la yidhaahdo sharax riyaad saalixiinka wuxuu ku soo aroorinayaa abyaad fara badan oo markaasi ashyaada culimmadu ay ku sheegeen dhammaan in lagu helayo carshuraxmaan dillu carshiraxmaan ayuu markaa isku dayey inuu nadmiyo nadmi dheer ayuu markaa kitaabkiisa markuu xadiikan harayo xadiikan markuu sharxayo ayuu markaa ku keenayaa ibnu callaan sharaxa loo yaqaano daliil fii uruq sharxi riyaad saalixiin uu markaa ku sharxay sheikhu ayb rasaaishan yani uu ka qoray suyuuti iyo markaasi ay ka qoreenna waa rasaa'il maطbuuc ah oo markaasi la helayo wey wa qaala sal allahu alay wasalam sabcatun yudiluhum allahu yani toddobo dadka ka mid ah yudiluhum allahu alla uu harinayaa fii dilihi harkiisuu harinayaa fii dili carshihi yowma laa dilla maalin uusan jirin dili ilaa diluhu mooya harkiisa mooyaane ka koobaad toddobadaa kan koobaad waxaa weeyaan imaam caadil ama awaluhum imaamu caadil kan koowaad waa imaamka caadilkaha wey ayb oo culimadu waxay alimaam caadil waa alladii yaxkum bishariica imaam caadil waa alladii yaxkum bishariica waa kan shareecada ku xukumaya weeyaan laakiin hadduu sharciga ka leexdo oo qawaanini wax kale u doonto fadligan ma helay ay culimmadu yidhaahdeen washaabun waa nin dhallinyaro oo nasha'a ku barbaaray fii aacati lah ilahay aacadiisa ku barbaaray warajulu qalbuhu mucallaqu fi lmasaajid wa rajulu nin weeye yani shaksiga saddexaad ninkaasoo qalbuhu mucallaqun qalbigiisu uu ku xiran yahay fi lmasaajidi masaajidda marka tan ma soo gelayso gabadhi bay leeyihiino gabadha waxaa u fiican yani salaada ay gurigeeda ku tukataa u fadli badan salaada gurigeeda ay ku tukato ayaa u fadli badan inay masaajidka timaado warajulaani weeye laba nin oo taxaabaa filaahi alla dirta isku jeclaaday ijtamaca calayhi yani jacaylka aldirta isku jeclaadeen ayay ku kulmeen watafaraqa calayhi wayna ku kala tageenoo ayagoo sidaasu jecel alla dirta isu jecel ayay saa ku dhinteen yani arrimaha addunya sumaysa keenin warajulun weeye daacatu imra'atun ayuu yeertay yani qof dumar oo daatu mansabin u saaxiiba mansab ayib sharaf iyo wajamaalin jamaal iyo qurux oo faqaala yidhi inii akhaafu allaha ilah baan ka cabsanayaa ilahay markuu ka xikaayoonayey nabiyullaahi yuusuf waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsih waqallaqat alabwaaba waqaalat hayta lak qaala macaada allah ilah baan ka magangalay waxaad xumaanta doonaysid buu yidhi qaala macaada allah inahu rabbii axsana mahwaaya inahu laa yuflixu aalimuun ayib faqaala inii akhaafu llah ilah baan ka cabsanayaa buu yidhi warajulu tasadaqa yani waxaa ku xiga nin sadaqaystay bisadaqatin yani sadaqu sadaqaystay fa akhfaaha qad akhfaa xaal mid qariyey xataa taclama xataa laa taclama saysan u ogaanin shimaaluhu gacantiisa bidix maa tunfiqu yamiinuhu yani markaasi waxa ay nafaqaynayso yani midigtiisu yani sidaa ku soo aroortay yani hadda lafdigan waa lafdiga imaam bukhaari weeye laakiin saxiix muslimka sida uu tilmaamayo yani qaadi ciyaad wuxuu leeyahay jamiicu nusakh alatii wasalat ilayna min saxiixi muslim jaءa fiiha tartiibu maqluuban nusakha na soo gaaray oo kitaabka saxiix muslimkoo la daabacay nusakhana soo gaaray dhammaantood halkaasi waa cagsi oo waxaa horaysa yani midigtaa horaysa xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu baa qoran marka fii saxiixi muslim waa maqluub culimmaduna markay yani marka ay tusaalaynayaan fii musalax axadii xadiidka maqluubka ah bay ku tusaaleeyaan oo meesha cagsi bay noqotay waxa wax bixinaysaa sida yani ku taalla saxiixu muslimka waxa wax bixinaysa waxay noqonaysaa bidixdii midda aan ogaanaynna midigti bay noqonaysaa laakiin sida sawaabka oo halkan oo sheekhu yani xadiisku inoo qorayo waxa weeyaa midda wax bixinaysa waa midigta oo midigta wax lagu bixiyaa middaan ogaanaynna waa bidixda marka sidaa sawaabka waa sidan laakiin saxiix muslimka waxay ugu soo aroortay nusakoo dhan ayadoo maqluub ah oo marka ay horayso shimaalku u horeeyo oo midda wax bixinaysa ay tahay shimaalkii waana khaa weeyaan xataa laa taclama saysan u ogaana shimaaluhu bidexdiisu maa tunfiqu yamiinuhu oo waxay leeyihin culimmadu waa mubaalaqatun fi likhfaa waxaa lagu xeeldheeraanayaa ilaa qofku laba gacmood warbay iska hayaanoo wama kala qarsoona waxaad midigta ku bixinaysid dee gacanta midig bidix labadu adaa leh waxaad midigta ku bixinay bidixdan waa la socotaa laakiin waxaa looga jeedaa waa mubaalaqa fi likhfaa baa looga jeedaa qarinti baa lagu xeel dheeraanaya sawaaduxmaan kaana hadduu shaksi xagga bidixi kaa fadhin lahaa inuusan ogaadeen oo kale waxaad bixinaysid taasay culamadu leeyihin warajulun weeye kana ugu dambeeya dakara allaha alla xusay khaaliyan xaalu mid meel cidla a ah jooga oo fafaadda caynaahu labadiisa indhood marka ay ilmeeyeen yani khawfan yani min allah muttafaqun caleyh xadiidka imaam albukhaari iyo muslim baa wariyey baabu ahli الzakaati waman tudfacu lahu halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu ahlu الzakaa dadka u saaxiibka zakada yani cidda zakada la siinayo baabu ahli الzakaa waman tudfacu lahu iyo kuwa zakada lagu bixinayo oo la siinayo ayuu ka warramayaa zakada iyo ahlu ah yaa la siinayaa laa tudfacu الzakaatu zakadii loo dhiibi mayo la siin mayo ilaa lilasnaafi athamaaniya sideeddii sinfi mooyaane aladiina kuwaasoo dakarahum allahu alla uu ku sheegay biqowlihi inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha wlmualafati quluubuhum wafi riqaabi wlghaarimiina wafii sabiili اllahi wabni sabiil fariidata min allah wallahu caliimu xakiim inama asadaqaatu sadaqadu lilfuqaraa'i yani fuqaradun bay u sugnaatay iyo walmasaakiini masaakiintii iyo walcaamiliina calayha kuwii ka shaqaynayey oo dad ka soo qaadayey iyo walmu'allafati quluubuhum kuwa qalbigooda kuwii qalbigooda la soo dumayey wa fi riqaabi iyo qoolihii la xoraynayey waalghaarimiina iyo kuwii daymaysnaa wa sabiili illaahi iyo jidka alle wabni sabiil iyo musaafirkii fariidatan farad allahu ilahay waa farad yeelay fariidatan farad yeelid ayuu alla farad yeelay fariidadaasoo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla caliimun wey mid cilmi badan xakiimun xikmad badan sheekh wuxuu inoo sheegay cidda la siinayo waa ciddii markaasi cidda lagu biyaan la siinayo zakada ama ha noqoto akaatulfitrigii oo hadda sheekhu ka soo warramayey ama cumuum ahaan ha noqoto yani zakadii xoolaha laga bixinayo caadiga ahayd dhammaan yani meelaha lagu bixinayo waa mawaadicdaa sideedda aayaddu inoo sheegtay weeyaan ayib marka la yidhaahdo zakada la bixinayo waa midii xoolaha laga qaadayay taa iyadoo ishkaal ma leh laakiin midda kale oo zakaatulfitriga ayaa laisku khilaafsan yahay meelaha lagu bixinayo culimada qaar waxay leeyihiin yani waxaa lagu bixinayaa sideeddii aayaddu ay sheegtay oo meelihii lagu bixinayay eh, zakada caadigaa ah oo fitriga aan ahayn baa tan kan lagu bixinayaa qaarna waxay leeyihin culimada ka mid ah maya waxay gaar ku tahay ayagu masaakiinta maxaa yeele xadisku muxuu sheegay tucmatan lilmasaakiin masaakiintaa lagu quudinayaa halkaasay ka qaateen ayib marka eh, oo waxay gaar ku tahay bay yidhaahdeen waxay gaar ku tahay dadkii masaakiintaha oo fuqarada yani markaasi halkaa joogay ayay gaar ku tahay marka waa laba qowloo culimmadu ay ka leeyihiin masaladaas sheekhu hadda marka waxaad mooddaa isagu inuu ku socdo qowlkii ahaa waxaa lagu bixinayaa meelaha meelihii lagu bixinaya zakaatu waxaa lagu bixinayaa yani meelihii lagu bixinaya zakada caadiga ah oo labaduba waa isku meelo qowlkaasaad moodda sheekhu marka inuu ku socdo maadaama uusan kala reebin labadun wuu ka soo warramay akaatulfirigii iyo akadii kalea labaduu kasoo warramay ayb meesha yani mawduca ugu horrey waxa weeyaan lilfuqaraai walmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta lagu bixinayaa faqiirka iyo maskiinka culimadu waxay dhahan hadii la wada sheego yani labay kala noqonayaan haddii laakiin mid ka mida ah la sheego kan kalena waa ku jiraa oo waxay ka mid yihiin ashyaada culimmadu ay yidhaahdaan ida ftaraqa ida ijtamaca iftaraqaa waida ftaraqa ijtamaca ashyaa waxaa jira haddii meel lagu wada sheego laba shay kala noqonaya haddii laakiin mid ka mida la sheego kii kalena uu soo gudagelayo miskiin iyo faqiir baa ka mid ah hadda mawdican aayaddu way kala qaaday oo fuqarana way sheegtay masaakiinna way sheegtay sidaa sidaa haddii loo kala tafriiqiyo masaakiintuna nooc bay noqonayaan fuqaraduna nooc bay noqonayan waa kala duwan yihin markaasi waxay isku khilaafaan kuweebaa baahi badan fuqarada iyo masaakiinta keebaa yani faqri badan keeba yani baahidu ku badan tahay qolaba sibay yidhaahdeen qole waxay dhaheen fuqaraday ku badan tahay qolana waxay dhaheen yani masaakiinta ayay ku badan tahay ayib qolada odhanaya yani laakiin siday u badan yihin waxaad mooddaa inay culimada odhanayaan masaakiinta ayaa roon oo fuqaradaa daran maxaa yeelay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay fii suurati lkahf niman doonu leh niman doon leh in masaakiin lagu sheegay ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina doon bay leeyihiin haddana masaakiin baa lagu sheegay soo waadix maaha marka culimadu waxay yidhaahdaan maskiinku waa qof maalinta ay ku filan tahay maalan toban kun oo kale tobankii wuxuu haystaa toddoba ka miduu haystaa saddex baa ka maqan ama sideed buu haystaoo labaa ka maqan soo waadix maaha kaasoo kale waa miskiino wixii baahidiisa awdi lahaa badankeedii buu haya oo inta uu hayay inta ka maan inta ka maqan baa badan awaadix maaha han baa ku filnaa hal buu haysta ama labuu ka hayaa awaadix maaha fariga noocaasa ah, yani ayay markaa culimadu sheegeen marka fuqaradii iyo masaakiintii labaduba yani waa la siinayaa waxaan la siinayaa yani markaas wax baahidooda awda culamada qaar ka mid waxay leeyihiin sanad wax ku filan baa la siinaya sanad wax ku filan lanna zakadu waxay soo wareegtaa waa anawi sanadka ilaa sanadka dambe wax ku filnaada ayaa la siinaya sowaadix maaha saasoo culimadu leeyihiin inama sadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin waxaa ku xiga wlcaamiliina marka qaacido ay culimadu tilmaameen ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca macnaheedu waxaa weeye haddii meel lagu wada sheego oo la kala qaado laba nooc bay kala noqonayaan faqiirkina gooni baa loola dhaqmayaa oo nooc gooni u noqonayaa miskiinkana gooni buu noqonaya laakiin haddii mid ka mida la sheego kii kalena wuu la socdaa iimaanka islaamka ka mid ah aliimaan walislaam haddii meel lagu wada sheego yani markaasi way iskhilaafayaan midna acmaashii daahirka ahayd ayaa loo jeedaa midna acmaashii baatinkayd baa loo jeedaa haddii laakiin mid ka mida la sheego kan kalena waa la socdaa marka ida ijtamaca iftaraqaa haddii meel lagu wada sheego oo meel ay ku kulmaan way kala tegiyoo laba nooc bay kala noqonayaan waida ftaraqa ijtamacaa hadday kala tagaana mid ka mida la sheegana kii kalena wuu la kulmayaa waa la socdaa saasaa loo jeedaa ayb waxaa ku xiga marka alcaamiliina calayha baa ku xiga kuwa markaa zakada ka shaqaynaya kuwa shaqaynaya waxaa soo gudagelaya kuwa markaasi yani dadka ka soo qaadaya kuwa qoraya kuwa qaybinaya kuwaasoo dhan alcaamiliina calayha bay noqonayaan alcaamiliina loomana shariyo kuwaa ka shaqaynaya caamiliinta inay fuqara yihiin looma shariyo oo ninka isagoo ani ah oo xoolo haysta hadduu shaqada dowladda u qabto oo dowladdu ay u xilsaarto inuu zakada soo qaado ama u qoro ama dadkii u qaybiyo isagoo ani ah ayaa xoolihii la siinaya loo sharin mayo inuu aqiir yahy ayb wlcaamiliina calayha waxaa ku xiga wlmualafati quluubuhum kuwa qalbigooda lasoo dumayey kuwani waa laba qaybood kuwa qalbigooda lasoo dumayo waa laba qaybood waxay isugu jiraan muslimiin iyo gaale isugu jiraan qayb waa muslimiin qaybna waa gaalo culamadu waxay leeyihiin laba ka mid a ah. waa yani waa gaalo wey laba ka mid a ah, yani waxa weeyaan waa abayani laba ka mida ah waa gaalo afar ka midana waa muslimiin lixdaasay ka kooban yihiin almu'allafati quluubuhum gaaladu waxay noqonayaan yani kuwo la rajaynaya islaamnimadooda inay soo islaamaan baa la rajaynayaa oo markaasi marka xoolahan la siiyo inay islaamka jeclaadaan baa la doonaya waa gaalo laakiin marka xoolaha la siiyo maadaama insaanku uu xoolaha jecel yahay marka la siiyo inay soo islaamaan baa rajo laga qabaa waa la siinaya marka nooca labaad wuxuu noqonaya gaalada ah kuwa sharkooda iyo dhibkooda laga cabsanayo si sharkooda looga hortago ayaa xoolihii la siinaya ila waatay jireen af wax cunay xishoo watay ohan jireen marka wax la siiyo gaalkii inay muslimiintii ka ammaan helaan oo ka nabadgalaan baa suurtagala asna waa la siinaya waa bannaanta in la siiyo labadaasi waa gaalo ayb mid islaamkiisa la rajaynayo iyo mid shirkiisa laga cabsanayo afar ka midana waa muslimiin oo qaybta kood waxay noqonayaan niman markaa madax ah oo muslimiin ah oo marka xoolaha la siiyo rajo laga qabo kuwii la sinaa oo gaalada ah oo ayana madaxda ahaa markay arkaan nimankii muslimiintaayo isku darajada ahaayeenoo xoolo la siiyey ayana inay yidhaahdaan haddii aan islaamno xoolahaasoo kale aan heli lahayn oo markaa la rajaynayo saaxiibadood iyo kuwa isku mansilada ahaayeen inay kusoo jiidaan noocadaad waxay noqonayaan waa niman madax ah oo markaa warkooda la maqlo oo haddii la siiyo la rajaynayo inuu iimaankooda sii xoogaysto iimaankooda inuu sii xoogo waa muslimiin lakiin waa ducafaa lquluub haddii la siiyo waxaa la rajaynayaa inay sii xoogaystaan nooca saddexaad wuxuu noqonayaa yacni niman eh, muslimiin ah oo markaasi degan yacni xuduudaha gaalada iyo muslimiintu ay leeyihiin ayay degan yihiin haddii la siiyo xoolahaasi waxay difaacayaan muslimiintii bay ka difaacayaan gaaladii ayna waa la siinayaa nooca afaraada muslimiinta waxaa weeyaan qolo marka la siiyo la rajaynayo inay ka soo qaadaan qoomkoodii zakada marka isaga la siiyo qoomku waa nin yani mas-uul ah qoomkiisibu ohanayaa keena maadaama isaga wax laga siinayo dee wuu ka soo qaadaya sawaadixmaan dadka noocaasa weeye kuwa loo yaqaano almu'alafatu quluubuhum waxay isku khilaafsan yahin culimmadu weli hadda yani xilligana ma jira mase waa waa gooday cumar bn khaaab xilligiisii asagu waa joojiyey oo almualafatu quluuba wax ma siin jirin waayo wuxuu yidhi yani muslimiintii xoog bay yeesheen sharqi iyo qarbi ayagaa qabsaday cid markaa laga cabsanayo ama cid markaasi wax la jeclaysiinaya ma jirtee muslimiinta iyagaa xoog leh marka cidna wax ma siinayaan laakiin haddii markaasi loo baahdo oo arrimahan ay yimaadaan waa la bixin bay culimmadu yidhaahdeen ayb qolada ku xigta oo marka aayaddu inoo sheegtay waxa weeyaan wa fi riqaab yani kuwa yani marka lasoo lasoo addoommaha ah weeyaan waxaana soo gudagelaya yani kuwii mukaatabiintii kii addoonkaoo yidhi sayidkiisa ku yidhi waxaasaan kuu keenayaa sii waa laga bixinayaa mukaatab baa la yidhaahdaa sayidkii wax kula heshiiyey wuxuu kula heshiiyey baa laga bixinayaa waxaa kaloo la mid ah yani markaasi kuwo addoommo ah oo dad ay leeyihiin dadkii baa laga iibinayaayo waa la xoraynayaa waxaa kaloo la mid ah dadka ay gaaladu ay qaateenoo muslimiinta o gaaladu ay haystaanna waa la mid oo ayaguna gaalada inta xoolo la siiya laga soo furanaya intuba way soo gudagelayaan waa fi riqaab waa kuwa daymoobay oo daynta galay weeyaan haarimiintaasna labay isugu jiraan mid asagu intuu day naftiisa u galay iska bixin waaye waa laga bixinayaa iyo qof muslix ah oo dadka ka dhex shaqeeya oo wanaag ka shaqeeya dad baa wax isku qabsaday asaga intuu taxamulo intuu qaado ayuu odhanaya marka anaa idin siinaya wixii idinku heshiiya waxa uu soo qaatay waa laga bixinaya marka daynta ama asagu naftiisa ha u galo oo markaa iska bixin waayo ama suu wax u islaaxiyo ha u qaatee labaduba waa laga bixinaya haarimiintaasay ku jiraan waxaa ka mid ah oo markaa aayaddu inoo sheegtay wa fii sabiil illaah sabiilullaahi yani ayaa ka mid ah sabiil lahi laba isugu khilaafeen culimmadu yani in loo jeedo jihaadkaa loo jeedaa meel lagu bixin mayo jihaadkii nimankii mujaahidiinta ahaa in hub lagu soo iibiyo in jihaadka iyo wuxuu u baahan yahay baa lagu bixinaya iyo kuwa odhanaya me waa caam waa caam oo meel kasta oo xataa xajkii baa soo gudageli kara oo dadkii yani weli aan soo xajin waa lagaga bixinaya maxaa yeele sabiil xadii baana yani culimadu markaa u daliishanayaan yani mawduucaas marka waa masale khilaafiyo labada qowlba culimmadu yani qowl ka mida ayay mareen oo qolana waxay leeyihiin waa khaas oo jihaadkay gaar ku tahay fii sabiil illah qaarna waxay le maya meel kasta oo sabiilullahi uu soo gudageli karo oo khayr iyo wanaag ah waa lagu bixinaya ayb oo masaajid baa lagu dhisi karaa oo markaasi yani dadkaasi aan xajinba xajka lagaga bixin karaa oo fii sabiil illah ayb waxaa ugu dambeeya ibn sabiil waa qofkii musaafirka ahaa qofkii musaafirka ahaa yani markaas oo sahaydu ka gooday yani sahaydii ayaa markaasi laga siinaya eh, ama asagu ha ahaado markuu beledkiisa joogo nin hani ah walow haba ahaado nin hani ah markuu joogo beledkiisa xaalka noocaasu marka uu safarka ku jiro haddii ay ka godo nafaqadii markaasi waa laga siinayaa wax uu ku gaaro meeshii markaasi uu u socday marka caamilka iyo almualafatu quluubuhum iyo khaarimka iyo mujaahidka kuwaasi looma shariyo inay markaa fuqara yihiin looma shariyo ee howlaha kalea markaasi walow fuqara ahaanin yani markaa waa la siinayaa ama kuwa kale markaasi yani fuqarada yani lifaqrihim iyo dhibka haystaa loo siinayaa laa tudfacu zakaatu zakadii la siin mayo lagu bixin mayo ilaa lilasnaafi amaaniya sideedii sinfi mooyaane aladiina kuwaasoo dakarahum llahu alla uu ku sheegay biqowlihi inama sadaqaatu lilfuqaraai sadaqadu waxay u sugnaatay lilfuqaraai fuqaradii iyo wlmasaakiin wlcaamiliina calayha iyo kuwii ka shaqaynayey dayb calayha calaa jamci sadaqa wlmualafati quluubuhum iyo kuwii lasoo dumayay qalbigooda wa fi riqaabi iyo qoorihii la xoraynayey ama lasoo furanayey wlghaarimiina iyo kuwii daymaysnaa wa fii sabiil ilahi iyo jidka alle wabni sabiil iyo musaafirkii fariidatan farad allahu alla waa farad yeele fariidatan farad yeelid ama fariidatan xaalayta fariidadaasoo min allahi alla aggiisa ka ahaatay alla xaggiisa wallahu alla caliimun weeye mid cilmi badanoo xakiimun xikmad badan sheekh wuxuu yii wayjusu waxaa bannaan aliqtisaaru in lagu gaabsado calaa waaxidin mid oo minhu ayaa ka mid ah liqowlihi sala allah alay sl limucaad waxaana tusinaya hadalkii uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni mucaadin mucaad ibnu jabal fainhum aaacuu laka dalika arrinkaa hadday kaa yeelaan faaclimhum waxaad u sheegtaa oweysiisaa ana allaha ftarada ilahay inuu ku farad yeelay ana allaha iftarada calayhim alla inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda qaniga ah oo faturaddu loo celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda muttafaqun calayhi yani asnaafta lasoo sheegay aayaddu ay sheegtay in la wada gaarsiiyo waajib maahan in la wada qowl aqwaasha culimada ka mida waa odhanaya waa in la wada gaarsiiya hal qolo kuma filna laakiin sheekhu madhabka asagu wuxuu qabaa culimada odhanaya laazim maahan in la wada gaarsiiye sideeddaa nooc nooc ka mida haddii la siiyo waa ku filanta wuxuuna waxaana laga qaadanayaa yani faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodii ayaa loo celinayaa fuqaraduna maxay yihiin waa sinfun min alasnaaf aamaaniya waa qayb ka mida sideedii qaybood qayb ka mida weeye fuqaradii mar haddii la yidhi fuqaradii baa loo celinayaa kuwii kalena aan la sheegin in lagu kaaftoomi karo nooc ka mida haddii la helo ayay markaasi ayaa laga qaadanayaa ayib haddii la wada gaarsiiyo markaa la wada heli karana waa kasii fiicanta hadday wada joogaan dadkii la wada heli karo oo sideed isnifima la heli karo lala gaarsiin karo waa kasii fiican tahay laakiin waa meesha ugu hooseysa waxay noqonaysaa hal qolo haddii la siiyo in markaasi waajibkii la guta bay noqonaysaa wayajuusu waxaa bannaan alikhtisaaru in lagu gaabsado oo lagu kaaftoomo calaa waaxid minhum hal sinfi oo ka mid ah day sideedda aayaddu ay sheegtay liqowlihi sal allahu alay waslm limucaad yani qowlkii yani markaasi nabigu ku yidhi mucaad ibnu jabal markuu yaman u diray fainahum aطaacuu laka hadday yeelaan dalika arrinkaas oo ashyaa badan baa ka horraysay yani markaasi ashyaadaasi hadday kaa yeelaan faaclimhu waxaad ogeysiisaa hayga shay baa ka horreeyey waxaad ogeysiisaa ana allaha iftarada calayhim allah inuu ku farad sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tuukhadu laga qaadayo min aqniyaahim kuwooda haniga ah oo futuradu loo celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda masale kale culimadu ka qaateen calaa fuqaraa'ihim futuradu calaa fuqaraa'ihim waxay yidhaahdeen sadaqada meel kale looma qaadi karo beledkan lama geyn karo oo naqlu asadaqa ama azakaa ma banaana maxaa yele xadiisku muxuu sheegay faturaddu calaa fuqaraa'ihim ay fuqaraa'i lbaled beledka fuqaradiisa la siinayaa beledkaa beled aan ahayn fuqaradiisa lama siin karo halkaasay ka qaateen ayib qaarna waxay idhaahdeen yani waxa la odhanaya calaa fuqaraa'ihim ay calaa fuqaraa'i lmuslimiin waa caam fuqarada yani ay ku dhacayso waa fuqaradii laakiin waa fuqaraa'u lmuslimiin meel kastay joogaan markaasi yani waa la siin karaa marka xaggaas haddii la yidhaahdana caam laga dhigana waxay ka qaadanayaan in markaasi eh, ay bannaan tahay in la naqliyo almuhim waxaa markasta u awleysan mar kasta waxaa u awleysan oo u mudan yani markaa dadka beledkaa joogaa u mudan laakiin culimadu waxay leeyihin axwaal ka mid ah bacd alaxwaal way bannaan tahay in beledka loo naqliyo axwaashaas waxaa ka mid ah haddii beledkan dadka jooga ay aqniyo yihiin laakiin beledka u naqlinaya dadka jooga waa fuqaro xaalka noocaas ah yani markaasi in la naqliyo waa bannaanta kadalika waxay leeyihin waxaa la mid ah haddii yani qaraabadiisii oo fuqara ay beledbeled kala joogaan asna beledkii yani beledkii ma joogo qaraabadiisi ay joogeen marka waa u bannaan tahay fuqaradiisii yani aqribadiisii fuqaradaha inuu u diro waa u bannaan tahay bay leeyihiin marka masaalixda yani axwaasha noocaas oo kale ah naqligu waa bannaan yahay laakiin asalku waxa weeyaan dadka beledkaa jooga oo fuqarada ah ayaa markaa u mudan axwaashaas ay markaa culamadu tilmaameen mooyaane sheekh wuxuu walaa taxilu zakaatu zakadii oma bannaanaa oo xalaal ooma ahan liqaniyin nin qani ah oma bannaana walaa liqawiyin muktasab mid xoog oo shaqaystana oma bannaana walaa liali muxammadin Eh, ree aali maxamedna oma banaana nabi maxamed sal lla slam qaraabadiisna oma banaana wahum banu haashim wa mawaaliihim waa reer bani haashim iyo mawaalidoodii iyo kuway xoreeyeen weeyaan ayib eh, halkan sheekh wuxuu ka gelayaa meelaha aysan bannaanayn in lagu bixiyo sekadii waxaa ugu horeeya lianiyin midka aniga ah ayib anigu waa qofka marka asagu nisaab haysta oo aan markaasi xoolo ku filan haysta waa ani ayib waa ani weeyaan nabiguna sal allahu alay wasalam xadiidu qabiisah yani wuxuu sheegay dadka ay bannaantahay inay dadka wax weydiistaan yani wuxuu ku sheegay saddex qolo oo nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam saxaabigii la odhan jiray qabiisa ah, mas'aladu iyo su-aashu waa xaaraam in wax la weydiisto saddex qoaa laga soo reebay marka saddex qoaa laga soo reebay rajulun asaabathu jaaixatun ijtaaxat maalahu faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin nin markaasi ay masiibo ku dhacday oo markaa xoolihiisii oo dhan ay dhammaadeen ninkaasoo kale su-aashu waa u bannaan tahay ilaa markaa uu helo wuxuu ku noolaado su waa u bannaan tahay in markaa wax laga siiyo ka labaad waxa weeyaan yacni nin ay baahi yacni ku dhacday oo yacni baahi gaajo ay qabatay oo markaasi saddex qof oo dadka caqliga u saaxiibka ah ay ka maqhraati kaceen oo weliba qoomkiisa ah oo ay yidhaahdeen laqad asaabat fulaanan faaqatun hebel faaqo iyo baahi baa ku dhacday saddex nin baa ka maqhraati kacay kaasna markaasi waa u bannaantahay in wax laga siiyo faxad lahu lmasala xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ilaa markaa wuxuu ku noolaado marka uu helo ayib ama dadka yani ayagu aqniyada ah dee waxaas ay markaa oma baahno way haystaan wax ku filan bay haystaan mar hadday haystaan wax ku filan dee ashyaadaa markaas oma baahnaa marka hani lama siinayo walaa liqawiyin muktasab qof xoog leh oo markaa shaqaysanayana markaa asagana la siin mayo qof yani xoog leh oo shaqaysanaya lama siinayo xadiidka cubaydullaahi ibnu cadi ibnu khiyaar wuxuu yidhi أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة يعني laba nin ba waxay ii sheegeen inay nebiga u tageen xajulwadaaci nebiguna markaa uu zakadii qaybinayo fasa'alaahu minha waxbay ka weydiise wax naga sii bay yidhaahdeen farafaca fiina albasara wakhafada kor iyo hoos buu noo eegay yani xaggan waa noo eegay hoosna waa noo eegay fara'aanaa jaldayn wuxuuna arkay an xoog inaan nahay ayuuna arkay faqaala in shitumaa acطaytukumaa walaa xada fiiha lighaniyin walaa liqawiyin muktasab nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam yani haddaad doonaysaan waa idin siinayaa laakiin waxaad ogaataan nasiib kuma le mid hani ah iyo mid yani markaasi mid xoog u saaxiiba ah oo shaqaysan karaa nasiib kuma leh marka xadiikaas ayuu sheekhu marka ka qaadanaya liqawiyin muktasab in markaasi aan waxba laga siinayn ayib waxaa kaloo ka mid ah walaa liaali muxamadin sala allahu aleh wasalam nebi maxamed aalkiisa iyo qaraabadiisana wax laga siin mayo nebi maxamed aalkiisa wax laga siin mayo aalkiisuna yani waxaa weeyaan waa aaluha yani banu haashim iyo banulmualib weeyaan banulhaashim iyo banulmualib weeye nabiga aalkiisu sal allahu aleyh wasalam nabigu sal allahu alay wasalam eh, xadiidka abi hurayre uu wariyey ee imaam albukhaari iyo muslim ay wariyeen xasan ibnu cali oo nebigu awow u ahaa oo inantiisu ay dhashay ayaa wuxuu qaatay timir ka mida ah timirtii sadaqada markaasuu afka gashaday fajacalaha fii fiih afku gashaday faqaala nabiyu sal la alay slam kih kih nabig wuxuu ku yidhi yani iska tuf tuf oo kale wey saasuu nabigu ku yidhi sal allahu alay wasalam yani hadalka xoogays u tufo ayib markaasaa nabigu wuxuu yidhi amaa shacarta annaa laa naakulu sadaqa miyaadan ogeyn inaan anagu sadaqada cunin miyaadan ogeyn xadiiskan waxaa ku so aroortay nabigu inuu yidhi sal allahu alay wasalam ina asadaqata laa tanbagii liali muxammadin inamaa hiya awsaakhu nnaas yani sadaqadu oma habboona yani uma qaadanayaan nabi maxamed qaraabadiisa sal allahu alay wasalam maxaa yeelay inamaa hiya awsaaku nas dadka wasakdoodii weeye oo dadka dunuubta looga ahiraya sowaadix maahan khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum wa biha marka sadaqadu iyo zakadu waxay ahiraysaa dunuubtii ayay qof ka ahiraysaa marka awsaakhu naas buu nebigu ku sheegay mar hadday awsaakhu naas tahay yani markaas inay cunaan oma banaana culamada qaar waxay leeyihiin waxaa la diidaya dadka yani sadaqada ay bixinayaane ayaga dhexdooda reer bani haashim iyo reer bani mualib dhexdooda ayagu waa kala qaadan karaan maxaa markaas awsaakhu naas maahane ayagaa isa siiyey oo kuwooda fuqarada markaa waa siin karaan bay leeyihiin culimmadu marka halkaasuu sheeku ka qaadanaya walaa liaali muxamadin sal allahu alay wasalam nabi maxamed aalkiisuna oma banaana sheekh wuxuu sii sheegay wahum banu haashim wa banu haashim waa banu haashim iyo banulmualib labadaas weeyaan nabigu markii la weydiiyey yani reer banu haashim iyo reer banu wuxuu yidhi waa shay waaxida weeyaan banu haashim iyo banu waa shay waaxid ah waxaa la mid ah yani banu haashim mawaalidooda iyo kuwa ay xoreeyeen kuwa ay xoreeyeen ayaa la mid ah oo nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam ina sadaqata laa taxilu lana waina mawaali lqawmi min anfusihim imaam axmed baa wariyey yani sadaqadu xalaal annaga nooma ahan xalaal nooma ahan mawaalida qowmka qowmka kuway xoreeyeenna yani ayagay ka mid yihiin kuway xoreeyeen ayagay ka mid yani xukumka ay qaadanayaan kuwii xoreeyey ayay qaadanayaan kuwii la xoreeyey marka nebi maxamed sal allahu alay wasalam iyo aalkiisu yani markaas xalaal ooma ahan ciladuna nebiga inoo sheegay oo waxaa weeyaan inamaa hiya awsaakhu nnaas dadka wasakdoodi weeyaan mar hadday wasak tahay marka mid u habboon ma ahan sheekh wuxuu yihi walaa taxilu zakaatu zakadu xalaal oo ma ahan lianiyin ani xalaal oo ma ahan walaa liqawiyin nin xoog badan oo muktasabin shaqaysana xalaal oo ma ahan walaa liaali muxamadin sal allahu aleh wasalam yani reer maxamed aalka nebi maxamedna sal la ala alku waa aqribada weeyaan wahum banu haashim waa banu haashim weeyaan wa mawaalihim iyo kuway xoreeyeen banu haashim waxaa la mida banumualibna yani markaasi waa la mid banu haashim iyo banumualib waa la mid yani xilligii jaahiliga iyo xilliga islaamka labaduba weligood waa isku duubnaayeenoo yani way wada socdeen oo nabiga markii la gooyey sal ala slam banumualibna markii shicibka iyo meeshii yani lagu xareeyey oo gaaladu ay gooyeen xilligii yani nabi maxamed markii lasoo diray bictada kadib yani banumualib iyo banu haashim way wada socdeen oo maysan kala harin ilaa ninkii la odhan jiray abulahab oo asagu gaaloobay oo markaasi ka halay oo gaalada raacay mooyaane ayagu markaa way wada socdeenoo nebi maxamed bay raaceen calayhi salaatu wasalaam halkaa inuu joogo wallahu aclam